nuuc la yidhaha daahir daahirkaasna waa looga hadlaa halkan waxaa looga hadlaa faacilku muxuu u qaybsamaa waxaa la dhihi doonaa daahir iyo mudmar u qaybsamaa kadib kadibaa daahirka looga hadlaa iyo daahirkaas bal sida uu ku imaan karo iyo inta nuuc aqsaamu lfaacil faacilka aqsaamtiisa wa anwaacu daahiri iyo daahirka nuucyaalkiisa minhu faacilka xaaluu ka mid yahay daahirku haadaa maxaluhaa qaala wuxuuhi moxamed ibnu moxamed ibnu daawuud asinhaaj almacruuf bibni اlaajruumi wa huwa faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaaday faacilka laba u qaybsamaa waa taas aqsaamtiisii wa huwa faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkooda ayuu ku sugnaaday faacilku laba qayboodu u qaybsamaa daahirin wa mutmarin labada waa dhigi kartaa waa hoos dhigi kartaa daahirin wa mutmarin daahirun wa mudmarun waa dhigi kartaa labadu waa kuu bannaanya daahirina haddaad tira maxaad ku jare waxaad ku jare qismayniaad ka bedeli calaa qismayni qismayni sooma jirna caamilka jaray waa calaada calaamad jarkiisa waa muane waa ya-di qismayni waa jarantay soo maaha daahirin ka bedelo marka isim jaraan isimkii laga bedelo waa la jaraa waa mudmarina daahirin ku cadaf saas waa u exraabi kartaa wa huwa faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaaday ka bedelo aahirin daahir ayuu ahaaday iyo wa mudmarin mudmar waxaa kuu bannaan inaad goddo oo tidhaa wa huwa faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaaday mubtado soo qadaro waxaad leedahay falwalu mid ka horeeyaa daahirun waa daahir wahaani mid ka labeeyaana mudmarun waa mudmar haddaad goddo marka waa laba khabar laba mubtada loo soo qadara laba mubtade aa loo soo qadara haddaad godo haddaad godo maxaad soo qadare falwalu midka horeeyaa daahirun waa daahir wahaani midka labayaana mudmarun waa mudmar haddii laakiin aadan godina aad jarto waxba uma soo qadarayo waxaana la yidhahdaa alaslu cadamu taqdiir jarkaa fiican asalka carabiga waa ina wax la soo qadarin saasaa fiican cadamu taqdiir asalka waa inaan waxba la soo qadarin oo la dhihin waxbaa meesha ku qadaran saasaa asala wa huwa faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkooda ayuu ku sugnaaday daahirin mid daahir uu ku sugnaaday iyo wa mudmarin mid mudmar ah fadaahiru daahirkii naxwu qawlika hadalkaagoo kale weeye qaama zaydun saydaa istaagay aad ku qawsho wayaquumu zaydun saydaa istaaga marka fiiri faacilkii maanta waa mufrad mudakara ecraabkuna ka muuqdo ficilkii faacilka rafcinayay ficil maadiya waa noqon karaa ficil mudaaricna waa noqon karaa ku miaalay qaama zaydu qaama ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxal lah min alcaraab zaydun faacilu qaama marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii akhiri haddana ficilkii mudaaric ka dhig maxaa yaele faacilka ficilku rafcinayaa mudaaricna waa maadina waa noqon karaa ويقuم زaيد الواaو xرف cطف يquم فعل مضاaرع مرفوع للتجرد من الناaصب والجاaزم وcalaamaةu rafci damة ظaahiraة في akirih زaydu faacil yaquumu marfuuc وcalaamaةu rafci damة ظaahiraة في akirih وqaama زaydaani marka hadda fiiri qaama زaydun waxaa lagu leeyahay zaydun maxaa loo rafciyey waa faacil wey jawaabta caamilka rafciyey waa qaama calaamatu rafcigiisa waa damo maxaa damo loogu rafciyey waa ism mufrad waqaama zaydaani labadii zaydaa istaageen wayaquumu zaydaani labadii zayda istaagayaan wa qaama alwaawu xarfu cadfin qaama ficlu maadi mabniyn cala alfatxi laa maxal lahu min alicraabi azaydaani faacilu qaama marfuuc wa calaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can idama liannahu musan maanaaba fiihi xarfu man xarakta wa nuunu ciwadun can itanwiini fi lismi lmufradi wayaquumu zaydaani wayaquumu alwaawu xarfu cadfin يقuم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناaصب الجازم وعلاaمة رفع dمة ظاaهرة في آkره الزaيدان فاعل يقوم مرفوع وعلاaمة رفع الألف نياaبة عن الضمة لأنه مثنى معناada فيه حرف عن حركة ونuن عوض عن التنوين في الاسم المفرد hadda waxa lu leeyahay الزaيدانi مaxaa loo رفعiyey waa فاaعل caamilka rafciyey waa qaama calaamadda lagu garanaa inuu rafcisan yahay waa maxay waa alifta ah, waa alifta iska fiiri waa alifta maxaa alif loogu rafciyey waa muan waa muan saas leeda azaydaanada kale waa la mid waxaa leeda azaydaan maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey waa yaquumu calaamatu rafciisa waa alif maxaa alifka loogu rafciyey waa muan soo muana alif laguma rafciyo waqaama zayduune saydyaalkii badnaa ayaa istaageen wayaquumu zayduune saydyaalkii badnaa waa istaagi doonaan waqaama alwaaw xarfu caطfin qaama ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxalala min alicraab azayduuna faacilu qaama marfuucu wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu jamcu lmudakari saalim maa naada fiihi xarfun xaraka wa nuunu ciwadun can tanwiini fi ismi mufrad wayaquumu alwaaw xarfu caطfin yaquumu ficl mdaarc marfuuc ltajarudi min الnaasib الjaazim وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhirhi الزaydun فاacل يquم مرفوuع وcلاaمaة رفعihi alwaaw نiyaabaة عan الdmة لأnنhu جaمع الmذkr saaلم ma naba في xرف min xaركة وnuun ciwad can التنوين في اسم المفrad hadda الزayduna maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey qaama iyo taquum labadaas qaama iyo yaquum labadaas wey haye calaamada lagu garana inuu rafcisan yahay waa wowda maxaa wow loogu rafciyey waa jamc mudakr saalim intaasaan rabnaa waqaama الrijaalu raggiyaa istaageen wayaquumu الrijaalu raggiyaa istaagi doonaan waqaama alwaaw xarف caطfin qaama ficl maadi mabniyn calى الfatxi laa maxala min اlإcraab الrijaalu faacilu qaama marfuuc وcalaamaةu rafcihi damaة ظaahiraة fi akhirih wayaquumu alwaaw xarفu caطfin يquumu ficl mdaarc marfuuc ltajarudi min الnaasib wاljaazim وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi akhirih الrijaalu faacil yaquum marfuuc وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi akhirih الrijaalu maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey qaama yaquum calaamatu rafcaha waa dam maxaa dama loogu rafciyey waa jamcu taksiir waqaamad waxaa istaagtay hindun kuwii hore mudakaray ahaayeen faacilyaalka haddana wuxuu kutusaa faacilkii oo muanaka ah. waa isku mid faacilkii oo mu'anasuu kutusaa waqaanad waxaa istaagtay hindun wataqumu waxaa istaagayda hindun waqaama alwaawu xarf cadfin qaama ficilmaadi mabniin cala alfatxi laa maxalala min alcraab wataaw calaamatu taaniis mabniin cala sukuuni laa maxalala min alcraab hindun faacilu qaamaati marfuucu calaamatu rafci damatun daahiratun fii akhirihi wataqumu alwaawu xarfu cadfin taquumu ficlu mudaaric marfuuq litajarudi min الnaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii akhirihi hindu faacilu taquumu marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii akhirihi haye hindun maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey qaama iyo taquumu calaamatu rafcaha waa damu maxaa dame loogu rafciyey waa ism mufrada ilaa ism mufrada mudakari muanaf waa isku mid soo ma jeedin waqaamat ilhindaani labadii hindaa istaageen wa taquumu lhindaani labadii hinda waa istaagayaan wa qaama waaw xarf cadfin qaama ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxalo la min alcraab wa taaw calaamatu taniif mabniin cala sukuuni wa xurrika bilkasra maxaa loo xarakeeyey takhalusan min iltiqaa'i saakinayn laa maxala lah min alcraab alhindaani faacilu qaamaat marfuuc wa calaamatu rafcihi alif niyaabatan can idama liannahu muhanan macnaba fiihi xarفan xaraka wanuunu ciwad can tanwiini fi ism mfradi wtaquumu hindaani wtaqum alwaaw xarف caطfin taquumu ficl mudaarc marfuucu litajarudi min الnaasib اljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri alhindaani faacilu taquumu marfuuc wacalaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can اdama lأnnahu muana ma naba fiihi xarفan xaraka wanuunu ciwad can tanwiini fi ism mfradi alhindaani maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey waa qaamad iyo taquumu calaamadda lagu garanaa inuu rafcisan yahay calaamatu rafciis alif waa alif maxaa alif loogu rafciyey waa muan wa qaamad waxaa istaageen alhindaatu hindooyinkii badnaayeen hindooyinkii badnaa ayaa istaageen wa taquumu way istaagayaan alhindaatu hindooyinkii badnaayeen wa qaama alwaawu xarf cadfi qaama ficlu maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab wa taaw calaamatu taaniis mabniyun cala asukuuni wa xurika bilkasrati takhallusan min iltiqaa'i saakiniin alhindaatu faacilu qaamat marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirih haye wa taquumu alwaawu xarfu cadfin taquumu ficlu mudaaric marfuuqu litajarudi min annaasib waljaasim wa calaamatu rafci damatun daahiratu fii aakhirih alhindatu faacil taquum marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi aqiri alhindatu maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey waa qaama iyo taquum calaamadda lagu garaaba inay rafcisan yihiin waa damo maxaa dame loogu rafciyey waa jamcu lmu'anafi saalix wa qaamad waxaa istaageen alhunuudu hindooyinkii badnaa wa taquumu waxaa istaagayeen alhunuudu hindooyinkii وqaama alwaaw xarف caطفin qaama فicl maadi mabniy alى اfaتxi laa maxl lah min اcraab wtaaw calaamaةu tamiis waxurika bikasrati takhalusan min iltiqaa'i saakinayn alhunuudu faacilu qaamat marfuuqu calaamatu cidamatun daahiratun fi aakirih wa taquumu alwaawu xarf cadfin taquumu ficlu mudaaric marfuuqu litajarudi min annaasib waljaazim wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi aakirih alhunuudu faacilu taquumu marfuuq wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii akiri alhunuudu maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey qaama iyo taquum calaamadda lagu garana inay rafcisan yihiin waa damada maxaa dame loogu rafciyey waa jamcu tagsiir wa qaama waxaa istaagay aquuka walaalka wayaquumu waxaa istaagaya waxaa istaagaa aquuka walaalka marna waxaa lagu tusaa caamilkii oo ficil maadiya marna caamilkii oo ficil mudaarica fiiri wa qaama alwaawu xarf cadfin qaama ficlu maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab akuu faacilu qaama marfuuc wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu min alasmaaءi اlhamsa manaba fiihi xarfu man xaraka akuu mudaaf alkaafu damiiru mutaصil mabniyn cala alfatxi fii maxali jari mudaaf ilayh wa yaquumu alwaawu xarf cadfin yaquumu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min anaqsi wاljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih yaquumu akuuka faacilu yaquumu marfuucu wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idama lnahu min alasmaa اhamsa ma naaba fii xarfa min xaraka akuu mudaafa alkaafu damiiru mutasil mabniin cala alfatxi fii maxali jari mudaaf ilayh akuu maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey qaama yaquumu ah, labadooda ayaa ku kala camal falay calaamadda lagu garanaa inuu rafcisan yahay akhuuka waa wowda maxaa wow loogu rafciyey waa asmaaulkhamsi waqaama waxaa istaagay qulaamii addoonkaygii wayaquumu waxaa istaagaa qulaamii addoonkaygii waqaama alwaawu xarfu catin qaama ficlu maadin mabniin cala alfatxi laa maxalala min alicraab qulaamii faacilu qaama marfuuc wacalaamatu rafci damatun muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakallimi manac min duhura ishtiqaal maxalli bixarakati lmunaasaba qulaamii mudaaf وyaaء المتkلم ضمير متصل مبني على السكون في محل jر مضاaف إليه ويقuم غلاamي ويقuم الواaو xرف cطف يقuم فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناaصب والجاaزم وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkره غلاamي فاعل يقuم مرفوع وعلاaمة رفعه ضمة مقدرة على mا قبل yاء المتكلم منع من ظهورha اشتغال محل بحركة المناaصبة gulaami mudaaf wayaa mutakalimi damiiru mutaصil mabniin calى sukuuni fii maxali jarin mudaaf ilayh ulaami icraabkeedu muxuu yahay waa la rafciyey maxaa loo rafciyey waa faacil yaa ku camal falay qaama iyoquum calaamadda lagu garana inay rafcisan yihiin waa dame lagu qadara maxaa loogu qadaray limunaasaba limunaasaba taasaa lagaa rabaa hadhow iyo wamaa ashbaha dalik intaas wixii shabaha wey faacil haye sharax maxamed maxyadiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay yanqasimu waa qaybsamaa alfaacilu faacilka ilaa qismayni laba qaybood u qaybsamaa alawalu midka ugu horeeya fiiri isagu waa goday alawalu kan ugu horeeya aldaahiru waa faacil daahira wahaani midka labayaana almumaru waa faacil mumar ah fadaahiru midka daahirkaa fa huwa midka daahirkaa maa isim weeye yadullu tusaa calaa macnaahu macnihiisa biduuni xaajatin isagoon u baahnayn ilaa qariinatin calaamad daahir iyo mudmaraa lagu kala baraa wayna dhagaha furtaa marka daahir iyo mudmar maxaa la yidhaha daahir daahir waxaa la yidhaha isimka macnihiisa tusaa asaga oo aan qariinad iyo calaamad u baahnayn wax qariinana lagu dari hadda fiiri hadduu nala joogo wiil muxamed layidha muxamed anugu haddaan idhaahdo waa dhawaaqa isagay tus annaba haddii qof kale ku dhawaaqo muxamed yila isagay ku dhece qof kastoo ku dhawaaqa hadda masjidkan waxa la idhaha masjid abubakar usidiiq waa calam marka masjid jaamic abubakar usidiiq magacaas waa calam masaajid oo dhan waxa la yidhaha abubakar usidiiq ma la yidhahdo kana u gaar u yahay magaca hadda anugu haddaan idhaahdo masjidka abubakar sidiiq ama jaamic abubakar sidiiq masaajidkaana magacaan tusa qof kale hadduu ku dhawaaqo isagu tusa gabadh hadday ku dhawaaqdo isagu tusa qof kastoo ku dhawaaqo isagu tusa calaamad kale in lagu daro uma baahno magaca marka lagu dhawaaqo daatadii loogu talagalo tusa calam waa kaasa daahirku waa kaasa daahir maxaa la yidhaahdaa fa ama daahiru daahir fa huwa daahirku maa ism weeye yadullu tusa calaa macnaahu macnihiisa biduuni xaajatin asagoon u baahnayn ilaa qariinatin calaam haddaas asamaau waa ism daahira qof kastoo ku dhawaaqa samaa cirkaas naga koreeya tusi uma baahna qariino in lagu daro وأmا المضمر مضمر مضمر algu qeexaa مaa lha مضمر وأmا المضمر مضمر فhuوa مضمر mاa اسم weeye laa يduل aan tusayn cala almuraadi macnaha looga jeedo minhu xaggiisa ilaa biqariinati takalumin hadlid calaamadeed maahane ow khidaabin la hadlid calaamadeed maahane ow kaybatin maqnaasho calaamadeed maahane fiiri mudmarka macnaha looga jeedo tusi maa ilaa in qofku ku hadlo ama qofka laga hadlo ama uu maqan yahay maahane hadda fiiri mudmarkii saddex u qaybsamaa mutakalim mukhaadab iyo qaa'ib soo ma damiirka saddexdaas u qaybsamaa mutakalim mukhaadab haa'ib mutakalimka qofka tusi ma inuu asagu ku hadlo maane hadda fiiri mutakalimka maxaa ka mid a ana ana lafdigaas ah haddaan anugu ku hadlayay tuse aniga ku hadlidda aan ku hadlay igu tus haddii uu ku hadlo ardaygan yay tuse oo isagu yidhi ana isagay tuse haddii ardaygan kale ku hadlanayo ay tuse isagay tuse qofkii ku hadlay tuse ah. ku hadlidayba wax ku tusta fiiri mukhaadabka anta fiiri waxay ku tusaa macnaha looga jeedo hadalka in isaga lala hadlo qofka anta hadda ir ardaygan lala hadlo haddaan idhaahdo anta muu tusaa ardaygan kamuu tusaa haddana ka celi anta marka maaha magac cid kastoo ku hadasha hal shay tusa maaha magacan mutakalimka wuxuu wax ku tustaa takalum qofku isagu inuu ku hadlo mukhaatabkana muxuu ku tusaa in asaga lala hadlo haayibkana waa inuu maqan yahay huwa ninkii zaydah fiir ah, huwa haddaan idhaa anigay tusi ma laakiin anugu hadda haddaan maqnaado oo ardaygaan yidhahdo huwa nuur anuu igu dhacay soo ma jeedo ardagaana maqnaa markaasaan huwa daalimkii isagu ku dhacay laakiin isagio joogo huwa lama dhihi karo maqnaashuura marka damiir muxuu wax ku tusaa biqariina qariinadaas waa maxay hadduu damiirku takalum yahay waa in lagu hadlo hadduu mukhaadib yahayna waa in qofka lala hadlo hadduu qaa'ib yahayna waa in laga sheekeeyo isagio maqan ah, sidaasoo ku tusaa marka mudmar waa barana وأmا المطmر مطmر fahuwa مطmرku maa ism weeye laa ydul aan tusayn calى الmuraadi macnaha looga jeedo minu xaggiisa ilaa bqariinati takalumi ku hadlid calaamadeed maahane ow khidaabin lala hadlid calaamadeed maahane ow qaymatin maqnaasho calaamadeed maahane wdaahiru daahirka calىa anwaaci nuucyaal ahaado isimka daahirkan faacilka noqonaa nuucyaal badan oo kala duwan wey waa nuucyaal لأnنhu ظaahir إma an yakuuna inuu noqdo mfrada mfrad inuu noqdo aw muanan muano inuu noqdo aw majmuucan mid la jamciyo inuu noqdo jamcan jamac jamacoo saalima nabadgala aw jamca tagsiirin ama jamcu tagsiir la jamciyey intaas horta waa noqon kara inuu noqdo mfrad inuu noqdo muane inuu noqdo jamc saalima inuu noqdo jamcu tagsiir waa afar soo maaha mid walbaana mudakari muanasu noqon kara wuxuu ku yidhi waa kullun mid kasta oo min haadiil anwaaci nucyaalkan ka mid ah weliba shan weeye mufrad musanne jamc saxiixa jamcu tagsiir ah, waa afar miya waa waa oo jamca saxiixa laba noqona oo jamcu dukar saalim iyo jamcu marka waa shan shantaas mid kastaaba fiiri ah, shantaas mid kastaaba ama afar ka dhig afar ka dhigo waxaad tidhahdaa mufrad muane jamc saalima si aan hadhow u kala qaadno jamc saxiixa oo jamca saalima iska dhig iyo jamcu tagsiir afar ka dhig afartiis ku celi afarta mid kastaaba mudakarna waa ka imaana muanana waa ka imaana waxaan rabaa mu'anafna waa ka imaana oo fiiri mufradka maxaa ka imaana mufrad mudakara sida zaydun iyo mufrad mu'anasa sida hindu muani maxaa ka imaana muana mudakra sida azaydaan iyo muana muanasa sida hindaan jamci maxaa ka imaana saalimka ahaa jamcu mudakaru saalim iyo jamcu muanu saalim jamcu tagsiirkii maxaa ka imaana jamcu tagsiir mudakara jamcu tagsiir muana jamcu tagsiir mudakara maxaa ka mid a ah? alrijaal jamcu tagsiir muanasana alhunuud marka afar weeye dheh mufrad muana jamac saalima jamcu tagsiir mid walba muxuu noqon karaa mudaker mucanaf wa kullu mid kasta oo min haadihi lanwaaci nuucyaalkan ka mid a ah, anwaacda alarbacati afartaa imaa an yakuuna inuu noqdo mudakeran wa imaa an yakuuna inuu noqdo mucanafan fa haadihi tanu amaaniyatu anwaaci sidee sideed nuuc wey marka sideed nuuc oo faacil ah sideed nuuc sideeddaas ma soo xeraabno mufrad mu'anafa musanna mudakara musanna mu'anafa jamac mudakaru saalim jamcu mu'anas saalim jamcu tagsiir mudakara jamcu tagsiir mu'anafa sideeddaasoo soomaalian iraabay soo soo iraabo u fiirso waa sideed nooc wa ayda noqoshee fa ima an yakuuna inuu noqdo icraabu icraabkiisu bidamatin daahiratin dama daahira ow muqadaratun damo muqadara sideedan mufradka iyo jamcu tagsiirka iyo jamcu musaalimka saddexdaas saddexdaas waxaa la icraabaa xarako mufradka iyo jamcu tagsiirka iyo jamcu musaalimka saddexdaas xaraka la icraabaa saddexdaas oo damada lagu rafciyo marna damadu waa ka muuqaneen marna waa lagu qadara laakiin damada waa marna ay ka muuqeen marna lagu qadara waayo waa mufradka iyo jaclu tafsiirka jaclu saalim ma jiro mar lagu qadara ah, jaclu saalim weligiis waa ka muuqaneen damadu marka wuxuu ku yidhi wa aydan noqoshee fa ima an yakuuna inuu noqdo icraabuhu faacilka icraabkiisi bidamatin daahira oo muqadaratin inuu noqdo وإma an yakuuna إxrاab inuu noqdo biاlxruufi xruf niyaabata naaibatan xaal xuruuftu naaib ka tahay can dam xuruufna yaa la exraabayey jamculmudakri saalim iyo muan iyo muan iyo asmaa اkhamsa jamcu lmudakari saalim iyo muane iyo asmaa اkhamsa ayagana waxaa la exraabayey xuruuf oo damo ka naaiba wacalaa kulli mid kasta wacalaa kulli mid kasta haadi wuxuu ku yidhi wacalaa kulli si kastaba haadihi alaxwaal axwaashaan wacalaa kulli haadihi alaxwaal dhe isku idaafee wacalaa kulli haadihi alaxwaali xaaladahan dhammaantood imaa an yakuuna alficlu ficilku inuu noqdo maadiyan wa imaa an yakuuna inuu noqdo mudaarican xaaladahaas aan soo sheegnay oo dhan isku dar isku dar sideedii sideeddiiba iyo kuwii damadoodu daahirka aheed iyo kuwii damada lagu qadarayey iyo kuwii xuruuf layxaabayey kulligood isku dar wa calaa kulli haadihi alaxwaali xaaladahan dhammaantood imaa an yakuuna inuu noqdo alficlu ficilka oo rafcina faacilka maadiyan wa imaa an yakuuna inuu noqdo mudaarica labada mid noqon kara isimka daahirkaa ma jiro ficil amar oo faacil ka dhigi kara faacil siisaba kama qaad uma qaato ficilka amarka waa ism daahir ism daahira markuu faacil yahay ficilka ku camal falaa ama waa maadi ama waa mudaaric dhihi mayda aw amarka amarku ism daahira faacil uma qaato amarku ism daahira faacil uma qaato marka amar ma soo geli karo hadduu kuu tusaalaynaa fa mihaalu lfaacili faacilka mihaalkiisa faacilka almufradi mufradka ah mufradka almudakari oo mudakarka ah maca alficli ficilkii la jirkiisa xaalu ahda ficilka almaadi maadiga ahaa saafara muxamedun muxamedaa safray waxadara khaalidun khaalidaa yimid lagu ixraab macdaa ixraabta lagaa rabo maxaa yeelay saafara muxamedun waxadara khaalidun waxay la mid yihiin kuwan kuu soo craabay oo ah qaama zaydu ay la mid yihiin hal xaraf kuma kala duuna xagga craabka ah. mid aad qaama zaydun icraabkeeda taqaan saafara muxamaduna aadan oqoon hal xaba ma aadan fahmin ee alfaadaad iska xifdin hal xaba ma maxaa hal xaraf kuma kala duuna soo ma jeedi haye wa maca almudaarici mudaaric la jirkiisa xaal uu ahaaday mufrad mudakaraha faacila caamilka rafciyeyna waa mudaaric yusaafiru muxamadun muxamedaa safraa wayaxduru khaalidun khaalidaa imaana tanna adaa laga raaci raabteeda maxaa yeelay waxay la mid yihiin wayaquumu zayd oo aan kuugu soo ceraabo ay la mid yihiin yaquumu zayd iyo waa isku mid yusaafiru muxamed wayaxduru khaalidun hal xaraf kuma kala duwan ficilkii waa mudaaric faacilkiina waa mufrad mudakar oo iraabtiisu weliba daahir ah adaa lagaa raba wa miaalu faacili faacilkii miaalkiisii faacilkii almuana muana ahaa muanaha almudakari la labeeyey maca alficli ficilkii la jirkiisa xaalu ahaaday ficilka almaadi maadiga ahaa xadara sadiiqaani labadii saaxiibaa yimaadeen wa saafara alakhawaani labadii walaal waa safreen kana ciraabkooda adaa lagaa raba maxaa yeelay yay la mid yihiin xadara sadiqaani waxay la mid yihiin qaama zaydaani soo ma qaama zaydaani ay la mid yihiin xadara sadiqaani wa saafara akhawaani marka adaa lagaa hal xaraf kuma kala duwan wa macal ficli ficilkii la jirkiisa xaalu haday ficil almudaaric mudaarica yaxduru waa imaanayaan asadiqaani labadii saaxiib wayusaafiru waa safayaan alakhawaani labadii walaal kuwana xereebkoodadaa lagaa raba maxaa yal kuwa lamid ah laguu soo xeraabo yay la mid yihiin yaquumu zaydaani ay la mid yihiin yaquumu azaydaani haye wa mihaalu faacili faacilkii mihaalkiisa faacilkii almajmuuci la jamciyey jamca tasxiixin jamcu tasxiixoo limudakerin u sugnaaday macalficli ficilkii la jirkiisa xaal o ahday ficilka almaadi maadiga ahaa xadara almuxamaduuna muxamedyaalkiyaa yimaadeen wa xaja almuslimuuna muslimiinta waa xajiyeen kana exraabkeedaadaa lagaa raba xadara almuxamaduuna wa xaja almuslimuuna kuwa lamidaa lagu soo exraabay waa maxay qaamo zaydunow ah, qaamo zayduna lamidii wax yar iyo wax weyn kuma kala duwan adaa lagaa rabaa wa maca alficli ficilkii la jirkiisa faacilku xaal ahday almudaarici ficilka almudaaric mudaaric ahaa yaxduru waa imaa doonaan almuxamaduuna muxamedyaalkii wayaxuju waa xajirayaan almuslimuuna muslimiintii tana reebkeedaadaa laga raba maxaa miaal lamidaha lagu soo iraabo aye yaa lamida ah, yaxduru muxameduuna wayaxaju muslimuun waxaa lamida ah, yaquumu zayduuna alamida hal xaraf kuma kala duwan hal xaraf xataa kuma kala duwan kiyay lamidii adaa marka lagaa raba wa mihaalu faacili faacilkii mihaalkiisii faacilkii almajmuuci la jamciyey jamca tagsiiri wa huwa isaguna mudakaru mudakarun mudakar ah maca almaadi maadi la jirkiisa xaalu ahaaday jamcu tagsiir oo mudakara ah faacilkii u ah ficilkuna uu maadi yahay xadara alasdiqaa'u saaxiibadii ay wasaafara azucamaau madaxdiiya safreen xadara alasdiqaa'u saaxiibadii waa yimaadeen wasaafara azucamaau madaxdii waa safreen icraabkeeda adaa lagaa raba maxaa yeelay mid lamidha laguu soo icraabo xadara alasdiqaa'u wasaafara azucamaau waxay la mid yihiin qaama rijaalu kaasay la mid yihin haba kumala kala duwan adaa marka lagaa raba wa maca almudaarici mudaaric la jirkiisa xaalo haday jamcu tagsiirkii yaxduru waa imaanayaan alasdiqaa'u saaxiibadii wayusaafiru way safrayaan azucamaau madaxdii adaa laga rabaa icraabkeeda maxaa l misaal lamid ah laguu soo ixraabo yaa la mid ah wayaquumu rijaalu alami wayaquumu rijaalu alamid wa mihaalu faacili faacilkii mihaalkiisa faacilkii almufradi la kali yeelay mufradkii almu'anasi la dadigeeyey macal maadi maadi la jirkiisa xaal u ahaaday xadarad way timid hindun wa saafarad way safartay sucaadi ceerkeedaadaa lagaa rabaa maxay yeelay miihaal lamid aha laguu soo ceraabo oo muxuu ahaa miihaalkaasu qaamad hindun kaasaa laguu soo ceraabo wa maca almudaarici mudaarici la jirkiisa xaal uu ahaaday faacilka oo mufrad mu'anafa ah taxduru way imaanay hindu wa tusaafiru way safrayso caadi ixraabkeeda adaa lagaa rabaa maxaa yaele miaal lamid ah lagu soo ceraaday yaa lamid ah taquumu hindu lamid taquumu hindun oo kale wa miaalu faacili faacilki miaalkiisii faacilki almuhanaa muhanaha ahaa muhanaha almu'anasi la dhadigeeyey macalmaadi maadi la jirkiisa xaal u ahaaday xadarat ilhindaani labadii hindaa yimaadeen wa saafarat zaynabaani labadii zaynabaa safree adaa laga raba mithaalkaas icraabkiisa maxaa yeele mid lamidaha laguu soo ecraabay yay la mid yihiin qaamatilhindaani ay la mid yihiin wa macal mudaaric mudaaric la jirkiisa xaal uu ahaaday faacilka muhanaha mucanafkaa taxduru way imaanayaan alhindaani labadii hindo wa tusaafiru way safrayaan azaynabaani labadii zaynab adaa laga rabaa mithaalkan maxaa yeele mid lamidha ah lagu soo ixraabo yay la mid yihiin taquumu lhindaani ay la mid yihiin wa mihaalu faacili faacilkii mihaalkiisii faacilkii almajmuuci la jamciyey jamca tasxiixin jamcu tasxiixaasoo limu'anasin u sugnaaday macalmaadi xaal u ahaaday xadarat ilhindaatu hindooyinkii ay yimaadeen wa saafarati zaynabaatu zaynabooyinkii ay yimaadeen icraabkeeda adaa lagaa rabaa maxaa ah soo icraabo yaa lamida xadarat اlhindaatu qaamat اlhindaatu aa lamida saafarat hind saafarat الzaynabaatu qaamat الzaynabaatu oo kale wey waay wa maca almudaarici mudaarici la jirkiisa xaalu ahaaday faacilka oo jamcun saalim ah taxduru lhindaatu hindooyinkii ay imaanayaan wa tusaafiru zaynabatu zaynabooyinkii ayaa safrayaan icraabkeeda baa lagaa rabaa maxaa yeeley waxay la mid yahay mihaalka taxdurulhindaatu iyo tusaafiru azaynabaatu waxay la mid yihiin taquumulhindaatu ay la mid yihiin wa mihaalu faacili faacilkii mihaalkiisii faacilkii almajmuuci la jamciyey jamca tagsiirin wa huwa jamcu tagsiirkaasuna limu'anahin u sugnaaday macalmaadi maadi xaal ula jiro oo caamilka ku camal xadarat اlhunuudu hindooyinkiyaa yimaadeen wasaafarat zayaanibu wasaafarat zayaanibu zaynabooyinkiyaa safreen miaalkaas xraabkiisa adaa lagaa raba maxaa mid lamid aha laguu soo xraabo oo yaa la mid ahaa xadarat اlhunuudu iyo saafarat zayaanibu waxaa la mid ahaa qaamat اlhunuudu aa la mid ahaa wa maca almudaarici jamcu tagsiirkii muanafka ahaa mudaaric xaalu la taxduru lhunuudu hindooyinkii a imaanayaan wa tusaafiru zayaanibu zaynabooyinkia safrayaan adaa ecraabkeeda lagaa raba maxaa yaale miaal lamid ah lagu soo ecraabay oo muxuu ahaa miaalka lamidkaa taquumu lhunuudu uu ahaa wa miaalu faacili faacilkii miaalkiisii alladii faacilka icraabuhu bidamati daahirati uu yahay jamiicu maa taqadama wix hormaroo dhan wey oo min alamhilati ah maa cadal muanaa muanaha wixii ka soo haray muanaha almudakri mudakerka iyo walmu'anafi iyo wa jamci taصxiixi jamcu taصxiixoo limudakrin usugna inta kaleba dama daahiraha aa la exraabaya wixi aan soo marnay wa miaalu faacili faacilkii miaalkiisii alladii faacilka exraabuhu bidamati اlmuqadarati uu yahay maca alficli ficilkii la jirkiisa xaal uu yahay faacilkaasu ficil almaadi cadalafata adaa laga raba icraabkeeda maxaa yl miaalla midaa lagu soo craabay maxaa lagu soo craabay maxaa lagu soo craabay qaama alfata hadda meeshaan uma soo craabin xadara alfata laakiin halkaa lagu soo craabay baabulicraab a lagu soo craabay soo maha adaa lagaa rabaa hadde baabulcraab lagama haddii lagu soo craabay waa dayn iyo amaah lagugu leeyay amaahdaas adaa laga wa saafara alqaadi qaadigii waa safray wa saafara alqaadi saafalalqaadina waa soo aragtaan malayn la soo ark soo waa xiraad soo arkay soo maa hayo idinkaa laydinka rabaa khayr allahnisi mas-uuliyaddaas iga qaadeen waaye wa aqbala sadiiqii saaxiibkay waa isoo qaabilay wa aqbala sadiiqii ayadoo haddan soo ciraabno waxay la mid tahay qaama khulaamiy qaama khulaamiy iyadu la wa maca almudaaric xaaluu ahaaday yaxduru lfataa wiilka dhallinyaradaha waa imaana wa yusaafiru lqaadi wayuqbilu waa soo qaabila sadiiqi yaquumu qulaamiya ilmitata haye wa mihaalu faacili faacilki mihaalkiisii alladii faacilka icraabu icraabkiisu bilxuruufi uu yahay xuruuftaasu an naa'ibati naa'ibka cani damati maa kii weeye taqadama hormaray oo min amhilati faacili faacilka mihaaladiisa ah faacilka almuana muanaha ah muanaha almudakeri la labeeyey aw ilmuanasi midka la dhadigeeyey iyo wa amilati faacili faacilkii miaaladiisii faacilkii almajmuuci la jamciyey jamca tasxiixin jamacaasoo limudakrin u sugnaaday wa min amilatii waxaa ka mida ayda noqoshee macalmaadii xaal uu la jiro xadara waxaa yimid abuuka aabbaha wa safara waxaa safay aquuka walaalka kana miaalkan icraabtiisa mid lamidaad soo martay oo waxaad soo martay qaama akuuka aad soo martay wa maca almudaaric xaal u ahaaday yaxduru waxaa imaanaa abuuka aabbahaa wa yusaafiru waxaa safra akuuka kana miaal la mid aad soo marto ahaa wa yaquumu akuuka xawilaad xaggiinnayba u socotaa arrintu mar dhow idinkaynu ku soo wareegaa kitaabka intiisa badan waayahay wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wslama baaraka calaa nabiyina mxamed